bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin walbadalu huwa taabicun maqsuudu bilxukmi bilaa waasitatin wa huwa sitatun inta waxaan ka gelaynaa tawaabicdii kii ugu dambeeyey oo bedelka ahaa marka waa kii shanaad weeyaan marka bedel eh, qaar kamid ee cadfulbayaankii asiga si eh, aan caadi ahana isugu dhex jiraan xataa qulnaa fi ma sabq ana kula masأalaة jaaza اcaطfu jaaza اlcraabu biha caطfa bayaani yajuuzu icraabuha badla ila fi masأalatayni waataan hore usoo niri marka wuxuu leeyahy meeshatan wاlbadlu wahwa taabicun weeyaan oo meeshaasuu tawaabicda kasoo galo yatbacu maa qablahu fi icraabihi ko maqsuudu bilxukmi asigaana xukumka loola jeedaa oo markii kan horo iyo kan dambe loo fiiriyo bedelka huwa almaqsuudu bilxukmi badala eh, min almubdali canhu bilaa waasitatin wax u dhexeeyana bedelka iyo mubdalu minhuga wax u dhexeeyo sidii cadfu nasaqio xuruufu lcadfi oo kale uma dhexayso wahwa sitatun weeyaan badalu kulin min kulin naxو qowlihi tacaalى mafaaza xadaaqa ina lilmutaqiina mafaaza xadaa'iqa ina lilmutaqiina waxay leeyihiin mafaazanay leeyihiin xadaa'iqa bay leeyihiin fiiri xadaa'iqadii waxaa bedel laga dhigay mafaazan mafaazan macnaha wax lagu guulaysto oo lagu liibaano waa xadaa'iqa mafaaskana waxaa le dhulka weyn oo macnaha qofka uu oo ku tanasuha yay leeyihiin xadaa'iqay leeyihin xadaa'iqdan waxyaalaha lagn lagu nastay kamid tahay marka eh, haddii aad tiraahdid jaaa khaalidunaa yimiday caliyunaa yimid haddaad tiraahdid cali iyo khaalid ama jaaa zaydunaa yimiday akhuukaa yimid haddaad tiraahdid badalu kulin min kulin waay oo hadda fiiri kan dambe iyo kan hore waa laba isku mid ah marka ulajeedadana waxa weeyaan athani huwa almaqsuudu midka horo markii loo fiiriyo hadda mafaasan xadaa'iqa labadii waa iska maqsuud laakiin midda oo maqsuudka oo hadda xukumka loola jeeda waxa weeyaan in dadka ahlu janna basaatiin ay leeyihiin fiiha anwaac min athimaar wa bacdin wa badalu bacdin weeyaan naxw qowlihi tacaalaa man istaaaca wixii matni waay lafdi lafdiyaa laga soo qaadanaya shanu lmutaakhiriin sidaasaa lagu yaqiinay wixii in la yidhaahdo walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca in la yidhaahdo waxaa lagu leeyahy lafdi dheeray qaadanaysaa wixii in lafdiyaa la rabaa markaasaa rumuus laga soo qaatay man istataaca hadda keligeed maxaa laga fahma waxaa weyaan aalibkii in wax loo fududeeya loo gaabiyey maca dalika irhaaqad ku samayso waxaa laga yaabaa qofkii qur-aanka inuusan xifdisanayn mar kasta uusan keeni karin marka man istataaca walilaahi wuxuu ku leeyahay ilaahay cala annaasi dadka wuxuu ilaahay ku leeyahay xiju lbeyti xaj beytka inay u xajiyaan man uu ilaahay ku leeyahay istataaca ilayhi sabiila manti man istaaaacadii markaan calى الnaasi bedel ka tahay ayadoo mac ayadoo faacilana waa soo marnay oo musanifka hore uu soo sheegay man istaطaaca marka walilaahi calى الnaasi dadkii wuxuu ku leeyahay xijulbeyti manu ilaahay ku leeyahay marka mantii waxay noqotay bedel min الnaas wa اshtimaali wa badelu ishtimaali weeyaan naxwu qowlihi tacaala qitaalin fiihi yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih badelu ijtimaal an yakuuna bayna albadeli walmubdeli minhu cilaaqa cilaaqadaas gayru jusiya waay marka fiiri haddaad tiraahdid qitaalin fiihi can shahri اlxaraami bay ku weydiinayaan qitaalin fiihi ay ku weydiinayaan mar hadii mubdl bedel hadii la keeno mubdelu minhu asigoo laga aamuso lamid yahay sidii bal oo kale wa wa idraabin wa galaطin wa nisyaanin wa badelu idraabin iyo wa galaطin iyo wa nisyaanin iyo you yahay naxw tasadaqtu bidirhamin aan sadaqaystay dinaarin aan sadaqaystay bixasabi qasdi اlawali waathaani midka hore iyo midka labaad sida looga qasday ay ku xiran tahay aw ithaani midka labaad in loo qasday oo wa sabaqa lisaanu carabkii ou soo hormaray oy noqotay markaa khalad aw ilawal in loo qasday oo wa tabayana alkhata u cadaaday oo badelu nisyaan uu yahay markii la yidhaahdo tasadaqtu bidirhamin wa dinaarin bixasabi qasdi alawali wathaani labadooda hadday maqsuud yihiin ninaa yihi tasadaqtu bidirhamin aan sadaqaystay markaasuu nin dirham waaba sadaqaysta diinaaraba ka fiican maad sheegatid markaasuu bidinaarin haddana ku dartay labadii waa maqsuud kii hore waad u qasaday tan waad u qasaday kaas waxaa la yidhaahdaa badel idraab kii hore markaad sheegtay kadib aa kuu muuqatay inaad ka dambana sheegatid ood kan hore daciifka aad ka aamustid badel idraab baa la yihahda aw الthaanي wa sabaqa lisaanu waa maxay anaka qasada اthaani inay tiraha tasadaqtu bdinaari inay tiraha rabtay carabkiia kaaga hormara bidirhami ku dhacay dirham ma aadanba sadaqaysanin laakiin carabkiia kaaga dhacay markaasaad saxdaa tiri dinaar halad waa marka badel halada la yihahdaa oo midka dambe tasxiix lilghalط aladi waqaca minka kaas waa bedel khalad bedelka kale waxa weeyaan badel nisyaan oo waa maxay bixasabi qasdi اlawali midka hore waad u qasaday tasadaqtu bidirhamin atri markaasaa kuu cadaatay inaad gaftay markaasaa tiri bidinaarin bedel nisyaan waay kii hore waxa w carabkaa kaa dafay badel khaladka bedel nisyaankana waad u qasado markii hore inad waxaad u ictiqaadsaneed inadba dirhamka sadaqaysatay kadib markaad ku dhawaaqdaa ku muuqato inaad khaldantay marka waxaa la yihahdaa nisyaanka yaqacu min alqalbi wاlgalad yaqacu min اlisaan wاlidraab maqsuudu kilaahumaa sidaas weeyaan musanifkaa kuu cadayna markaan fiiri albaab اlkhaamisu baabka shanaad min abwaabi tawaabici kamida albedel weeyaan wa huwa fi lugati alciwad bedelka waxaa la yihahdaa luga ahaan wixii bedelkiisi ciwad baa la yihahdaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu iri isagoo asxaabu xadiiqa ka sheekaynayo casaa rabbunaa an yubdilanaa khayra minha bay yidhahdeen casaa rabbunaa wuxuu mudan yahay an yubdilanaa inuu noogu bedelo dheertii naga baabaaday khayra minhaa midka khayr badan marka yubdilanaas biyucawidanaa waay casaa rabunaa an yubadilana na waa jirta qiraao kale waay wa fi listilaaxi waxaa la yidhahdaa bedelkii taabicun maqsuudu bilxukmi bilaa waasita fa qowlii taabicun aan iri jinsun weeyaan yashmalu jamiica tawaabici oo shantii tawaabica isla soo gelayso wa qowlii maqsuudu bilxukmi aan iriyay mukhriju linacti waاtaakiidi wa lbayaani oo dhan bixinayaan fa inahaa alfaadan oo nactigii taakiidka cadfulbayaanka mukamilatun lilmatbuuci matbuuci bay dhammaystirayaan almaqsuudu bilxukmi matbuuca horeyaa xukumka loola qasta ayaga way dhammaystirayaan laa annahaa saddexdan ma aha hiya almaqsuudatu bilxukmi ma aha bedelka saasay kula duwan yihin wa bilaa waasita aan irine mukhrijun licadfi nasaq buu bixinayaa ka qowlika jaaa zaydun wa aatiri fa inahu camrkii wa in kaana taabican camr ha noqdo taabic oo zayda matbuuc camarna waa taabic maqsuuda bilxukmi xukumka loola qasday walaakinahu biwaasitati xarfi اlcadfi asiga bilaa waasita markii la yidhah ku baxaa cadfu nasaqi wa aqsaamuhuna sitatun weeyaan axaduhaa badalu kulin min kulin wa huwa badalu kulinkii cibaaratun ama athaani fiihi caynu lawali tacriif aada u qiimo badan waa cibaaratun ka hadlid amaa laga hadlo weeyaan athaani fiihi midka labaad caynulawali ou yahay ka qowlika waxaa tidhi jaaanii muxamadunaa ii yimid abuu cabdilaahi yaa ii yimid fiiri marka ninkaa magaciisana muxamedaa la yidhaahdaa kunyadiisana abuu cabdilaahi haddaa tidhi jaaanii muxamed aa ii abu cabdilaahi abu cabdilaahi huwa muxamed wa wa muxamed huwa abu cabdilaahi marka cibaaradii unbaad badashay jaaanii zayduna iyimid akhuuka haddaa tirahdid ninkaa walaalkaana zayduna waa la yirah walaalkaana waa yahay o asla asigi limaada marka waxaa la rabaa abu cabdilaahidaasaa maqsuud ah oo waxaa weeyaan ninkaa inaad u sheegtid inaad u taqaanid kunyadiisa muxamedka abu cabdilaahi in la yidhaahda inaad u sheegtid ninka mukhaaabka ayaad ula jeeda wa qowluhu tacaala mafaazan xadaa'iqa oo kale weeyaan tan hora hadda yaa ninka mubtadia ugu sahlan wa inamaa lam aqul ma dhihin badalu kulin min badalu kuli min alkuli ma dhihin oo waxaan idhi badalu kulin min kulinaan idhi alma gelinin xadaran من madhabi man qof madhabkiisa anoo ka dhowrsanayo laa yujiizu aanan banaynaynin idkhaala al al in la geliyo calaa كل la geliyo oo in la yidhaahdo facala alkulu in la yidhaahdo waa laga fiican yaha lyiri eh, dahaba albacdu ilaa hada almadhab in la yihahdo al la geliyo waa laga fiican yahay liannahu kuli iyo bacdi min alalfaad almulaasima lilidaafa ay yihiin shayga haddii idaafaysan yahayne alla ma geliyo ila fi khamsi masaa'il waana soo dhaaftay marka in al la geliyo waa laga fiican dadka mutaakhiriinta yaa un waxba aan lagugu qabsanin yuu musanifka leeyahay kaanuu yahtamuuna biاlalfaad wاtaqriir wاtadqiiq waxa weeyaan ariiqa mutaakhiriinta lagu yaqaanay kamid tahay markaasuu uri waqad istacmalahu الzajaajiyu في jumalihi zajaajo min aimati naxwi ah yaa wuxuu istamci jiray alkulu ay albacdu al buu geli jiray markuu isticmaalay wاctudira canhu waxaa loogu cudur daartay biannahu tasaamaxa fiihi inuu iska fududaystay muwaafaqata linnaasi dadka badigooda al iska gelinayo iskaga waafaqay laysa can jahlin kama ahayn oo nin imaamahoo yaqaano weeyaan ayib aلthaanي midka labaad badlu bacdi min kulin bedelki midkiisa labaad wa daabituhu an yakuuna thaani midka labaad inuu noqdo juزan min alawali ka qowlika atiri akaltu waxaan cunay alrakiifa muufadi huluthahu baan cunay saddex marka loo dhigay qeybtiisa fiiri akaltu rakiifa huluthahu hadda maxaan soo niriyay huwa almaqsuud biاlxukmi bilaa waasita akaltu rakiifaan cunaa tiri huluahu aan cunay xaqiiqadii maxaad cuntay markaan hulukii aad cuntaad ictiraafsan tahay marka midka labaada ka muhiimsan midka horo markii hore akaltu rakiifa tawasucanaad tiri maanta muufadii anaa cunay markaasaad xaqiiqada u timidaad tiri huluahu marka saddex loo dhig qeyban ka cunay marka badelu bacdi min kuli hulukii waa badel oo hadhow icraab haddii lagu yihahdo akaltu ficl wa faacil arakiifa mafcuulu bihi hulua badelu min arakiif wa badelu mansuubi mansuub badl bacdi waay lana thuluthkii waa juz min arakiif waay wa ka qowlihi tacaala baa lamid aho walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila hadda musanifka xagga wuu nagu soo maray inay man istaaacadi ay tahay faacil xajulbeyti man ou xajiyo aan soo nariyey intana wxuu leeya walilaahi cala annaasi dadkii wuxuu ku leeyahy xajulbeyti beytkii inay xajiyaan manow ku leeyahay markii faacil laga dhigayo manti xaji faacil looga dhigayana macno weeyaan markii laga dhigaya manti bedelna macno waay musanifka labadiiba waa u isticmaalay hadda walilaahi cala annaasi dadkii wuxuu ku leeyahay man istataaca wuxuu ku leeyahay ninkii awoodo xajulbeyti buu ku leeyahay markii hore waxaa weeyaan hadda yaa loola jeeda aayaddii markaa ninkii awooda inuu xajiyo fiiri cala naas horo waxaa ka muhiimsan man istataacadana ka muhiimsan xukumka iyadaa loola jeedaa ninka xajka uu waajib ku yahay waa maxay man istataaca dad dhan ma ah markaasuu ri faman istataacadi badalun min annaasi waay hada huwa almashhuuru oo marka maxaa loo laqbaynaa walilaahi ilaahay wuxuu ku ilaahi wuxuu leeyahy cala annaasi dadka wuxuu ku leeyahay xajuulbeyti beytka inay xajiyaan manow ku leeyahay saasay loo laqbaynaya wa qiila waxaa la yidhi faacilun bilxaji hadalkii hore soo ka daba jooga marka maxay noqonaysaa walilaahi cala annaasi wuxuu ku leeyahay xajuulbeyti beytka in la xajiyo man inuu xajiyo markii oo laleeyahay mantii faacilu xaja waa markii laleeyahay man inuu xajiyo ayay noqonaysa markaasuu uri ay walilaahi cala annaasi dadki wuxuu ku leeyahay dadka dhammaantood an yaxuja mustaiicuhum dhammaantood inay xajiyaan fiiri macno daqiiq ah ku jiro haddii manti faaci laga dhigo dadko dhan waxaa waajib ku ah intooda awoodo inay xajiyaan fiiri markaan haddii la bedelana ilaahay inta xajka awoodda u xaj ku leeyahay haddii manti faacil laga dhiga dadkao dhan ilaahay wuxuu ku leeyahay inay xajiyaan marka annaga waxaa weyaan hadaad faqiirta xataa waxaa waajib kugu ah inaad ka shaqaysid dadka mustadiiciinta oo xajka awoodi kara in xajiyaan waajib kuga ah inaad ka shaqaysid taasna aayaddii maqsuudkeeda ma ah. marka maqsuudka waxaa ku fiican badel in la yidhaaho dadkao dhan ilaahay xajuu ku leeyahay markii la yiri alayidhi maye dadka awoodu ilaahay ku leeyahy marka dadkii kale waa laga cafi wa wa qaala alkisaa'iyu wuxuu iri inahaa shardiyatun oo mubtadaa ah waay wljawaabuna maxduufu waay marka walilaahi ilaahay wuxuu leeyahy cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila ninkii kari kara xajka inuu aadane falyaxuja ay man istaaaca falyaxuja markaasuu ibnu shaam wuxuu iri walaa xaajata lidacwa اlxadfi xadaf in la sheegta looma baahno maca imkaani tamaami اkalaami kalaamka sida uu qoran yahay ku dhamaystiran yahay in la yidhaahdo ayadayba suuragal tahay kalaamka si uu qoran yahay inuu ku dhamaystiran yahay macnihii looma baahno in la yihahdo jumla falyaxuja maqan la yihahdo wax looma baahno wاlwجه thaani wejka labaad oo man istaطaacadi faacil waa manti aan idhaahdane yaqtadii wuxuu keenayaa annahu yajibu inuu ku waajibayo calى jamiici الnaasi ana mustaiicahum ninkooda awoodo yaxuju inuu xajiyo an yaxuja wadalika baطilu bاtifaaq midkaana waxa weyaan waa baطil fayatacayan اlqowl اlأwl oo manti bedel inay tahay oo faacil haddii la craab waxaa ka laazimaya dadkao dhan waxaa waajib ku ah inay xajiyaan intooda kari karto oo dadkii wax kari kara hadday xaji waayaan dadkii o dhan waa wada dambaabayaan macnahaasna baatil waayo oo ilaahay xaj wuxuu ku waajibay dadka mustaiiciinta hadday xaji waayaan ayagaa dambaabay dad kale shaqa kuma laha macnahaasaa meesha ku jira ayib markaasuu wuxuu yiri wthaalitثu badlu اجtimaali weeyaan waa bedelka kan ugu adag waay wa badaabituhune an yakuuna bayna alawali wathani mulaabasatun inay ka dhexaysa waa wax oo xariir ah bigayri اljuزiya xibin ayna ka dhexaynin wax oo macnaha xibin la taabo kara kama dhexayso laakiin cilaaqaa ka dhexayso weeyaan ka qowlika acjabanii zaydu cilmuhu hadda fiiri zayd qolaa waxay yidhaahdeen an yakuuna alأwalu mustamila lلthaani sax waa zayd hadda cilmigii زayd ku dhex jira an ykuna اأwl mشtamila لثاnي hadii calى اثاnي laakin marka qaarkeed cagsiga imaan karo haddii la suriqa زaydun thawbhu haddii la yihahdo زayd waxaa weeyaan hadda waxau noqday aلthاnي mشtamil الأwl oo maladii adaa ku dhex jirtid midkii horaa la shamlistay marna waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo suriqa zaydun farasuhu waa la xaday zayd iyo faras lalawl mushtamil lithaani walthaani mushtamila lilawali marka sidii ay dadka mubtadi'iinta la yiraahdo ana alawal huwa mushtamilu lithaani aw alcagsi waxay la yidhah ma jiraan laakiin cilaaqaa ka dhexaysa bigayr اljusiya oo hadda haddii la yidhaahdo zayd iyo cilmigiisa cilaaqa ka dhexaysa lannahu laa yumkinu iijaadu cilmi biduuni wujuudi zayd haddii la yihahdo suriqa zaydun thawbu haddii la yihahdan cilaaqa ka dhexaysa oo milkiye ah haddii suriqa zaydun farasuhu la yihahdo cilaaqa milkiya ka dhexayso laakiin xibina ma wadaagsadaan marka sidaasa cilaaqada ku dhow markaasaad leedahay acjabanii zayduna i cajabgeliyey cilmuhu yaa marka almaqsuud huwa thaani waa yani zayd qoraxdiisii dhirirkiisii cadaantiisa macno mala laakiin cilmigiisa waxa ku cajibgeli huwa almaqsuudu bilxukmi bilaa waasita wa qowluhu tacaala yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiihi horeaan usoo sheegna aayadan macnaheedi can ishahri اlxaraami bay ku weydiinayaan qitaalin ay ku marka qitaalintaas waa badel min ashahri marka waxay daliil u tahay bedelka iyo mubdelu minhu inay tacriif iska waafaqaan shardi inay hayn hadda can ishahri waa macrifo qitaalina waa nakir waana laga bedelay waa ansaxiisa wanabahtu bitamthiili waxaan ku baraarujiyey aniga miithaalintayda bilaayaati thalaathi saddexda aaya an ku miithaaliyey calaa ana albadala iw almubdala minhu yakuunaani nakiratayni inay noqon karaan naxwu qowlihi tacaala mafaazan xadaa'iqa wa macrifataynina way noqon karaan mithla annaasi waman walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataac walilaahi cala annaasi xaju lbeyti qiraa'o kale waay fiiri manti waxa weeyaan eh, macrifo liannahaa mawsuula waay naasna macrifo waa albaa ku jirto labadii macrifo isla noqdeen mafaazan xadaa'iqna nakira isla noqdeen wa mukhtalifayni inay noqdaanaa dhici karto oo mithla shahri wa qitaalin oo kale markaan amhilada kuu sheegay dan kalena waan ka lahay oo inaan kugu baraarujiyo sidii nactigoo kale inuusan ahayn oo anahu yatbacu mancuutahu fi macrifatihi wa tankiirihi shardi ahayn markaasuu yihi wاraabicu wاlkhaamisu wاsaadisu badl idraab waay iyo wa badl اhalط iyo wa badl الnisyaan hal mithaal ay wadaagsan karaan markaasuu saddexdoodii hal mithaal kugu kulmay ka qowlika waxaa tiri tasadaqtu bidirhamin diinaarin fahada hada اlmithaalu muxtamilu waxaa suuragal eh lian takuuna inad tahay qad akhbarta inaad warantay biannaka adiga tasadaqta bidirhamin inaad sadaqaysatay huma cana laka waxaa kuu muuqday an tukbira inaad ka khabartid biannaka tasadaqta bidinaarin inaad ku khabartid inaad ka khabartid marka hore waxaa weyaan waxaa tiri tasadaqtu bidirhamin waa u qasaday markaasaa tiri war dirham waaba laga fiicanya dinaaraad balabaxdee dinaarkina sheego waad sheegatay wa hada badal idraab a la yidhaahda haddaad labadiba u qasaday laakiin markaad kan hore sheegtay midkaana ka fiican sheega ay danti kaa tahay kaas bedel idraab wa waxaa kaloo suuragale ah, weli an takuuna inad tahay qad aradta inad doontay alikhbaara inad ka khabartid bitasaduqi bidinaar dinaar inad sadaqaysatid inad sheegtidaa damacday fa sabaqa lisaanuka baa u sabqiye u hormaray ila dirhami carabkii unbaa kaa dafay dirhamki laakiin marka hore waxaad rabtay inad ka inaad dinaar sadaqaysatay wa hada badal galad adigoo tasadaqtu bidinaar dhihi rabo ya carabkii kaaga dhacay dirham galad waa kaas waxaa kaloo suuragale walian takuuna inad tahay qad aradta inad doontay alkhbaara inad macnaha ka warantid bitasaduqi bidirhami dirham inaad sadaqaysatay inaad ka warantidaad doontay falamaa nataqta bihi markaad ku dhawaaqday kadib yaa tabayana waxaa kuu cadaaday fasaadu dalika alqasdi waxaad sadaqaysatay inaysan ahayn maanta dirham ee diinaar aad sadaqaysatay markaas kadib aad bidiinaar ku dartay wahada badalu nisyaan markaasuu ihi rubamaa ashkala inuu ishkaal ka noqdaa dhici karto calaa kathiirin dad badan oo min aطalabati kamide alfarqu kala geyn bayna badalay alkhalad wanisyaan badel khalad iyo wanisyaan sida loo kala geynaa farqigoodu inay dadka oo dalabatulcilmi ah inay kala garan waayaana dhici karto waqad bayannaahu waana kuu soo cadaynay wa yuwadixuhu aydan waxaa kuu cadaynayo ana alkhalata fi lisaan carabkaa kaa dafaya qalbiga ma ogolid wanisyaana fi ljanaani ilowgana qalbigu ka dhaca waxa weeyaan qalbiga jinaan haddii lidan jamcu jannatin waay marka wuxuu ku leeyahay haddii wixii carab kaa dafaan khalad waay laakiin haddii qalbigaada wixii aad ku rumaysantahay aad ku dhawaaqdid kadib ay ku cadaadaa inay khalad tahayna badelu nisyaana la yihahda wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin